نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا بارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد weli waxaynu ku sugannahay kitaabu bad'i lwaxyi min صaxiix اlimam اlbukhaari qala اlimam abu cabdillaah muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah اllah tacaala baabun wataynu hore u sheegnay marna baabka tarjamadiisuu sheegaa marna waa iطlaaqa oo wuxuu ku kaaftoomaa xadiika ayuu ku kaaftoomaa oo abwaabta aan tarjamada lahayn xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi alshaami qaala ahbarana shucayb oo ah ibnu abi xamza abi xamzana magaciisu waa diinaar isaguna waa ximsiyun shaamiy waana ragga ka qaatay muxamed bnu shihaab aلzuhri waa abaqada koowaad weeye yunus ibnu yaziid alayli ycuqayl bnu khalid bni caqiil iyo shucayb abi xamza iyo ragga ah waa abaqada ugu horaysa dadkii ka qaatay ibnu shihaab ee haddii la khilaafo qowlkooda la qaadanayo shucayb ibnu abi xamzata dinaar alximsi can الzuhriy oo ah muxamed ibni muslim ibni cubaydillaah ibni cabdillaah ibni shihaab awowgii baa loo nisbeeyey qaala waxa u ihi ahbaranii ibni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud axad اlfuqahaaءi الsabca ana cabdallaahi bna cabaas radia allahu tacala canhuma xabru hadihi اlumma ahbarahu wuxuu u sheegay ana aba sufyaan bna xarb oo madaxdii quraysheed ka mid ahaa mucaawiya waalidkiisa ahaa magaciisa sakhrun baa la yidhaahdaa qurayshna saadaadkeydii ama madaxdeedii buu ahaa ahbarahu wuxuu u sheegay ana heraqla arsala ilayhi inuu u diray fii rakbin ay maca rakbin isagoo socoto la socda oo min qurayshin quraysh ka mida wa kaanuu waxay ahaayeen tujaaran ganacsatay ahaayeen bishaami shaam ku sugan oo markaa shaam bay joogeen fi lmuddati muddadii alatii kaana maada fiiha aba sufyaana wa kufaara quraysh uu la heshiiyey waxa weeye abaa sufyaan iyo gaaladii quraysheed yani maada saalaxa faatowhu waa u yimaadeen walxaal hum biiliya iyagoo baytulmaqdis ku sugan fadacaahum waa ugu yeedhay heraqla ugu yeedhaya nimankii quraysheed iyadoo hareerihiisa ay joogaan cudamaa ruum ruum madaxdeedii ay la joogaan uma dacaahum waa u yeedhay jaak allah khayra wa daca bitarjumaanihi tarjumaankiisana waa ugu yeedhay u kala tarjumayey ee luqadda carabiga iyo luqadda ruum isku tarjumayay faqaala waxau hi ayukumkiinne aqrabu nasaban nasab ahaan ugu dhow bihada arajuli ninkan isaga ah waa nabi maxamed alladii kaasoo yazcumu sheeganaya anahu nabiyun nabi inuu yahay faqaala abu sufyaan abu sufyaan waxa uu faqultu waxaan idhi ana aqrabuhum nasaban xagga nasabkaana ugu dhow faqaala waxa uu yidhi udnuuhu minii ii soo dhoweeye xaggayga u soo dhoweeye waqaribuu soo dhoweeye fajcaluuhum waxaad yeeshaan cinda dhabarkiisa dambe agtiisa dhiga oo ku soo dhoweeye uma qaala litarjumaanihi waxa uu ku yidhi qul lahum waxaad ku tidhaahdaa innii anigu saa'ilun waan weydiinayaa haada kan arajula ninka ah ayaan wax weydiinayaa fain kadabanii been hadduu ii sheego fakadibuuhu beeniya fawallaahi abu sufyan waxa uu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee lowla alxayaau xishoodku haddaanuu jiri lahayn aan ka xishoonayo min an yafiruu calaya kadiban been inay iga naqliyaan lakadabtu canhu nabiga been baan ka sheegi lahaa laakiin wuxuu ka baqay nimanka ay tolka yihiin maka haddii lagu noqdo beenta uu maalintaas sheegay lagu sheego ayuu waxaweeye ka baqay halkaana faa'iido weyn baa ku sugan qubxiga iyo foolxumada beentu ay leedahay oo xataa dadkii jaahiliga ahay aan cilmiga lahaynee gaalada ah ay waxaweye ay diidayeen waayo sideedaba beentu waxay ku soo baxdaa shakhsiya daciifa beenta asalkeedu waa fulaynimo qofku ka gabanayo xaqiiqada uu ka gabanayo ee dadka deeqsiyaalka ah, ee geesiyaalka ah ee tilmaamaha badan waxa weeye ku sifaysanee wanaagsan beentu kama dhacdo sidaa ogeed nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waa kii tilmaamay ina almumina laa yakdib wax waliba ha laakiin muminku been ma sheego waa khalad aad u liidata tilmaamo badanoo noocaasana way ka dhacday oo abi sufyaan laftiisa xaaskiisa markii la yidhi walaa yazniin baycada laga qaadayay way la yaabta waxay tidhi awa tazni alxura ma gabadh xora oo aan addoon ahayn baad zinaysanaysa aad bay yaabta waayo waxaa lagu yaqaanay addoommaha lagu yaqaanay laakiin markii xaalku xumaaday man yahun yashul ilhawaanu calayhi maa lijurxin bimayitin iilaamu qofku haddii abcigiisu xumaado ama dhaqankiisu xumaado mana xishoonayo bal waxaaba laga yaabaa abi sufyaan mowqif weyn buu joogay uuna u baahnaa maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa ay colaadi ka dhaxayso uu jaan iska heli lahaa inuu uga faa'iidaysto haddana waxa weeye wuxuu iska in waxa wey lagu calaamadiyo waxaana dhacda hadda qofku inuu bilaa maa laa yacni daniba aanay ugu jirin waxaad qofun sheeko daldalaya beena ka dhegaysanaya uu ogyaha inay been ka ku hadlayaana waxba aanu ka dheefin oo laga yaabo inuu isleeyahay kaga qosli ama mashquuli ama wakhtiga waxa weeye ku lumi ficlan waa wax u baahan la dul istaago mowqifka abu sufyaan uu ka qaatay beenta uu ka qaatay uma kaana intaa dabadeed waxaa ahaaday wala maa sa'alanii canhu waxa ugu horeeye uu iweydiiyey an qaala inuu yidhi hiraqla kayfa nasabuhu fiikum nasabkiisu siduu yahay dhexdiin riwaayo kalena waxaa ku timi kayfa xasabuhu fiikum xasabkiisu dhexdiinna waa sidee nasab iyo xasabna waxa u dhaxeeya nasabku waa nasabkii abtirsiinyada ahaa xasabkuna waa nasabkaasoo ammaani weheliso mafaakhirtii iyo maaairtii ay weheliso marka labadaba waa looga jeedaa qultu waxaan idhi huwa isagu fiina dhexdayada duu nasabin waa mid nasab u saaxiiba yacni duu nasabin caiim waa nin nasab weyn u saaxiiba tanwiintu waa nasab weyn haddii ay tahayna waa xasab macnaheedii weyi qaal waxau hi fahal qaala ma yidhi hada alqowla qowlkan minkum idinka xaggiinna axadun qatu qof weligii ma ku hadlay qablahu isaga hortii qultu waxaan ku idhi laa maya qaala waxau hi fahal kaana min aabaa'ihi aabbayaashii ma ahaaday min malik wax boqora aabbayaashii ma lahaayeen oo qoys wax maamulo ma ka soo jeeday qultu waxaan ku am ducafaauhum mise liita faqultu waxaan ku bal ducafaauhum waxa raaca dadka ducafada ah qaala am yanqusuun ma kordhaan mise qultu waxaan ku bal yaziiduun way ziyaadaan qaala waxau fahal yartadu axadu minhum mid iyaga ka midii sakhdatan lidiini diintiisa isagoo u cadhoonaya ma ka noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu bacda an yadhula fiih inta uu diinta soo galay dabadeed qultu waxaan ku idhi laa maya wanaxnu anagu qaala waxau hi fahal kuntum ma ahaydeen tattahimuunahu kuwa ku tuhma bilkadibi been qabla an yaquula maa qaal inta aanu ku hadal waxa uu ku hadlay ee nebinimada ah been ma ku taqaaneenoo ma ku tuhmayseen qultu waxaan ku idhi qultu waxaan ku ui laa maya wanaxnu anagu minhu xaggiisa fii muddatin xilli baannu kaga sugannahay laa nadri anaan ogayn maa huwa faacilun fiiha waxa uu samaynayo intaasuu ka gaadhsiiyey qaala waxau hi walam tumkinnii kalimatun kelmadi iima suurtogelin udkhilu fiiha shayan shay aan ku dhexgelinaya hadalkayga hayra hadihi alkalima aan kelmadan ahayn yaduna waxay ahayd inuu carabaabayo inay suuragal tahay taasoo kale qaala waxau hi fahal qaataltumuu ma la dagaalanteen qultu waxaan ku idhi nacam ha waa la dagaalannay qaala waxau hi fakayfa kaana qitaalukum iyaah dagaalka aad la dagaalanteen sidee buu ahaa qultu waxaan ku idhi alxarbu baynana wa baynah dagaalka annaga iyo isaga noo dhaxeeya sijaalun waa kaltan weeyi yanaalu mina waana haleelaa oo waxbuuna gaadhsiiyaa wananaalu minhu annaguna waxbaanu gaadhsiinaa ay nusiibu minhu qaala waxaui maada yamurukum muxuu idin faraya oo idin faraa qultu waxaan ku ui yaquulu wuxuu odhanaya ucbud allaha waxda ilaahay keligii caabuda walaa bihi shaya cibaadadiisana shayna ha la wadaajinina watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaashiin waxa ay ku hadlayaan wayamuruna wuxuuna amraya bisalaati salaad iyo wasidqi run in la sheego iyo walcafaafi dhowrsoonaan iyo wasilati qaraabada in la xidhiidiyo faqaala litarjumaan waxa uu ku ninkii u tarjumayey qul lahu waxaad ku tidhaahdaa sa'altuka waxaan ku weydiiyey can nasabihi nasabkiisa ayaan ku weydiiyey fadakarta waxaad sheegtay annahu isagu fiikum dhexdeena duu nasab nasab weyn inuu saaxiib yahay fakadalika sidaasoo kale alrusulu ambiyadu tubcatu waa lagu soo saaraa fii nasabi qowmiha qoomka ay ka soo jeedaan nasabkooda ugu wanaagsan ama xasabkooda laga soo saara wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal qaala axadu minkum hada alqowl mid idinka midi isaga hortii hadalkan ma ku hadlay fadakarta waxaad sheegtay anlaa inaanay dhicin oo cidi aanay uga horayn hadalkaas faqultu waxaan idhi low kaana axadun axad hadduu ahaan lahaa qaala mid ku qawlay hada alqowl hadalkan isaga ah qablahu isaga hortii la qultu waxaan odhan lahaa rajulu nin wey yatasi ku dayanaya biqowlin hadal qiila qablahu isaga hortii la yidhi yacni waa nin dad ka horeeyey wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal min aabaa'ihi min malik aabbayaashii wax boqortooyaa ma lahaayeen fadakarta waxaad sheegtay anlaa wa qultu waxaan idhi falow kaana min aabaa'ihi aabbayaashii haddii ay ka mid noqon lahaayeen min malikin ay malikun boqor hadduu ka mid noqon lahaa qultu waxaan odhan lahaa rajulu nin weeye yatlubu talbaya mulka abiihi waxa weeye boqortooyadii aabbihii iyo madaxtinimada aabbihii nin dalbaya wey taasna wax la yaabla ma ah qoyskii weligoodba wax soo xukumayay ubadka soo socdaa xitaa waxay sugayaan oo laga dhaadhicinaya iyaguna inay wax xukumayaan madaxtinibaa laysu sii dhigaya ninkuu isu suudhigaya wa sa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu bilkadib ma ahayden kuwa ku tuhma been qabla an yaquula maa qaal inta aanu ku hadlin waxa uu ku hadlay fadakarta waxaad sheegtay anlaa maya inay jawaabtu tahay faqad acrifu waxaan garanayaa buu annahu isagu waa nebi maxamed calayhi salaau wasalaam lam yakun inaanu ahayn liyadara alkadiba cala annaas been uu dadka ku abuuranayo mid ka tegaya inaanu ahayn wayakdiba cala allah dabadeedna ilaahay uu ku been abuuranayo taasi inaanay dhacayn baan oga inuu dadka iska ilaaliyo been inuu u sheego oo uu ku been abuurto allana waxa weeye inuu ku been abuurtaa inay fog tahay wasaaltuka waxaan ku weydiiyey ashraafu nnaasi ittabacuu ma dadka sharaftalebaa raacay am ducafaa'uhum mise ana ducafaa'ahum kuwooda liitaa ittabacuuhu inay raaceen wa hum kuwaasina atbaacu rusul rususha atbaacdooda weeyi wasa'altuka waxaan ku weydiiyey ayaziiduuna am yanqusuun ma ziyaadaan mise waa nuqsaamaan fadakarta waxaad sheegtay anahum yaziiduun inay ziyaadayaan wakadalika sidaa waxaa la mida oo ah amru liimaani iimaanka xaalkiisa xataa yatima ilaa uu ka dhammaystirmayo wasa'altuka waxaan ku weydiiyey ayartadu axadun midima ka ridooba sakhdatan lidiini isagoo diintiisa u cadhoonaya diinta ma ka noqdaa bacda an yadkhula fiih inta uu soo galay dabadeed faakarta waxaad sheegtay alla wakadalik saa waxaa la mida ah aliimaanu iimaan xiina tukhaalitu xilliga uu dhex gelayo bashaashatuhu farxadiisu alquluuba quluubta ay dhexgelayso wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal yaqdiru ballanta ma baajiyaa fadakarta waxaad sheegtay anlaa wakadalika rusul rusushuna waa saasoo kale laa taqdiru ballanta ma baajiyaan wasaaltuka waxaan ku weydiiyey bima yamurukum muxuu idin amrayaa fadakarta waxaad sheegtay annahu yamurukum inuu idin farayo an tacbudu allah alla inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shaya cibaadadiisana aydan wax la wadaajin wayanhaakum wuxuu idin diidaya can cibaadati alawthaan sanamada in la caabudo wayaamurukum bialaa wsidqi wlcafaaf intaana waa idin faraya salaada in tukado runta in la sheego dhowrsoonaan in waxa weeye lala yimaado fain kaana haddii uu ahaaday maa taquulu xaqan waxa aad sheegaysaa haddii ay dhab tahay faseyamliku waa hantinaya mawdica qadamaya haatayn labadaydan gomadood booskooda ayuu hantinaya oo uu talinaya waqad kuntu waxaan ahaa aclamu mid og annahu khaarijun inuu soo baxayo lam akun ma ahayn adunnu mid u malaynaya annahu minkum idinka inuu idinka mid yahay falow annii aclamu haddii aan ogaan lahaa annii akhlusu ilayh anigu inaan gaadayo latajashamtu liqaa'ah waxaan isku kallifi laha kulankiisa iyo qaabilidiisa isku kallifi laha meeluu joogaba waa ugu tegi kuntu cindahu agtiisa haddaan ahaan lahaa laghasaltu qadamay labadiisa cagood baan maydhi lahaa uma dacaa waa u yeedhay bikitaabi rasuuli illaahi sal allahu nabiga kitaabkiisa ayuu u yeedhay sal allahu alayhi wasalam yacnii wuxuu u yeedhay raggii siday buu u yeedhay laakiin maqsuudku waa kitaabkii nabiga alayhi salaau wasalaam sidaasaa loogu nisbeeyey yeemada kitaabka loogu nisbeeyey laakiin waxa loo yeeday dadkii siday baa loo yeeday alladii kaasoo bacaa bihi nabigu uu la diray dixya saxaabiga dixya ibni khaliifat alkalbi loo yaqaano ilaa caiimi busra ninkii waxa weeye busra maamulayeyna nabigu uu la diray fadafacahu waa u ninkaasi ilaa heraqla faqara'ahu waa akhriyey faida fiihi waa iyadoo ay ku sugan tahay bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamadin muxamed xaggiisa ayay ka ahaatay kitaabkani ama risaaladani cabdillaah addoonkii alle ahaa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ilaa heraqla cadiimi ruum nimanka ruum la yidhaahdo horjoogahoodii ahaa ama koodii weynaa wuxuu nabigu caiim ugu magacaabaya min baabi taaliif isagoo qalbigiisa soo dhowaynaya oo waxa weeye hadalkiisa wax wanaagsan ka horaysiinaya ta labaad linahu lwaaqic waaqicuna waa sidaas ruum isagaa oday ah oo waxa weeye ugu weyn salaamun nabadgelyo cala man ittabaca alhuda kii hanuunka raacay dushiisa ha ahaato ama bacdu intaa dabadeed fa innii anugu adcuuka waa kuugu yeedhaya bidicaayati lislaam ay bidacwati lislaam islaamka yeedhmadiisaan kuugu yeedhaya dacw wdicaaya labaduba waa masdar wey waa dacwadii aslim alle u oo islaam taslam waad badbaadaysaa aslim soo islaam oo alle u yu'tika allaahu alla waa ku ajraka ajarkaaga maratayni laba jeer baa lagu siinaya labadaasina waa inuu nebigiisi rumeeyey oo ahlulkitaab iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ulaaئika yu'towna ajrahum maratayn walaqad wasalna lahm اlqwla lacalahum yatadakaruun aladiina aataynaahum اlkitaaba min qablihi hum bihi yuminuun wإida yutla calayhim qaluu aamana bihi inahu اlxaqu min rabbina ina kuna min qablihi muslimiin ulaaئika yu'towna ajrahum maratayn bima sabaruu waxaa inoo soo socda xadiiu abi muusa ثلاثة لهم أجران rajul min ahli kitaab aamana binabiyihi wa aamana bimuxamadi sal allahu alayh wasalam min hada baabba laga keenay hadduu soo islaami lahaa iimaankii ahlulkitaabnimada iyo kan waxa weeye oo nabi muuse u rumeeyey iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadaba ajarkooda la siinaya waana fadlullah ee waxay ahayd nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu soo baxo ajarkaa nabi waayo xilligii nabi maxamed soo baxay diinihii ka horeeyey waxa weeye diima ma ahayn waa diimo la nasakhay fain tawalayta haddii aad jeesato oo aad aqbali weydo faina calayka dushaada waxaa ahaaday ima alrisiyiin beerfalayaasha waa shacabkiisa waxay u badnaayeen beerfalayaal bay u badnaayeen dembigooda ayaa ku saaran waxaana looga jeedaa kuwa beerta falanayao keliya ma ah dhan baa looga jeedaa laakiin shaqadaasaa haalib u ahayd yaa ahl kitaab ahlulkitaabka tacaalow u kaalaya ilaa kalimatin kelmad u kaalaya kelmadna loogama jeeda kelmadii naxwo ahayd waxaa looga jeedaa kelmadii luawiga ahayd kelmadda luqawiga ahina jumlo waa noqotaa wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am asdaqu kalimatin qaalaha shaacir kalimatu labiid alaa kullu shayin ma khala allaha baailu wkul naciimi la maxaalata zaailu kelmad waxaa looga jeeda waa jumlo hadal baa looga jeeda tacaala u kaalaya ilaa kalimatin hadal u kaalaya ama jumlo u kaalaya sawaain ay mustawin ku siman baynanaa iyo baynakum dhexdiina aynu u simannahay oo cadaalada anlaa nacbuda inaynaan caabudin ila allah alla mooyaane walaa nushrika bihi shayan cibaadadiisana cid kale aynaan la wadaajin walaa yatakhida aanu ka yeelan bacdan barhka kale arbaaban kuwa la caabudo min duuni illaahi ilaahay sokadii fain tawallow haddaad jeesataan faquluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka noqda bianna muslimuun annagu inaanu muslimiin nahay qaala abu sufyaan abu sufyaan waxaa wii falama qaala markuu yidhi maa qaala waxa uu yidhi wafaraqa uu ka dhammaaday min qiraa'ati lkitaab kitaabka ahrintiis kitaabkii nabigu u soo diray kaura cindahu agtiisa waxa ku batay asahab sawaxanka ayaa ku batay wartafacat ilaswaat codadkuna korbay noqdeen wa uhrijna waa nala saaray oo golihiibana laga bixiyey faqultu liasxaabi asxaabtayda waxaan ku idhi xiina uhrijna markii nala soo saaray laqad amira waa weynaaday mru ibni abi kabsha ibni abi kabsha xaalkiisu wuxuu cilaynaya wuxuu la weynaaday sababtu waa maxay inahu yakhaafuhu waxa ka maliku bani lasfar nimanka ruum la yidhaahdo banilasfar baa loo yaqaani nimanka noocaasa ka baqaya maxaa banilasfar loogu bixiyey waxyaabo kala duwan baa la sheegay waxaa ka ah, waxa weeye awowgood inuu guursaday gabadh xabashiyada dabeedna midabkoodii caddaa waayo ruum waa yurubiyiin wey nimanka yurubiyiintaa ah hadda xabashiya dabeedna iska dhal bay noqdeen midab huruudabaa ka soo baxay sidaasay ku sheegeen macnayaal kalena waa la sheegay muwalladiin bay ahaayeen amr bnu abi kabsha ibnu abi kabsha wuxuu uga jeedaa nabiga calayhi salaau wasalaam nebigana awowyaalkii laguma yaqaano abi kabsha nin la yidhaahdo muxuu ugu magacaabay aqwaal baa ku sugan laakiin labaynu ka soo qaadanaynaa midi waxay tahay waxaa la tilmaamay dumarkii nabiga naas ka siiyey waxa weeye xalimatu sacdiya ninkii qabay baa ibnu abi kabsha loo yaqaan sidaasaa loogu nisbeeye abuuhu min aradaaca macnaha waa sheegay macnaha labaad la sheegay waxa uu yahay ibnu abi kabsha wuxuu ahaa nin laysla yaqaano oo diintii qowmkiisu ay haysteen nin khilaafay buu ah oo dadkiisaiyo tolkii ka soocmay oo diin cusub la yimi dabeedna maahmaah bay noqotay ninkii saasoo kala sameeya in la yidhaahdo waa ibnu abi kabsha abu sufyaan waxau ihi famaa ziltu kamazuulin muuqinan inaan ahay mid yaqiinsanay annahu sayadharu nabigu inuu soo muuqanayo xata adhala allahu calaya alislaam ilaa ilaahay qalbigayga uu islaamnimo geliyey wa kaana bnu naauur ninka ibnu naauur la yidhaahdo waa kelima waxa weeye aan carabi ahayn oo cajamiya macnaha looga jeedaana waxay tahay annaaطuur waa xaaris اlbustaan waa beer ilaaliyaha wey laakiin hadda magac looga jeeda saaxibu iliya ninka iliya waxa weeye maamulayey wa hiraqla iyo hiraqla labaduba usqufan waxay ahaayeen baadariyaal bay ahaayeen labaduba calى nasaara shaam kiristaanka shaam bay baadari u ahaayeen ibnu naauur saaxibu iliya wa hiraqla yani iliya iyo hiraqla saaxiibkood ahaa yani iliyana waa maamulayy hiraqlana waa u shaqaynay ninkaasi wuxuu ahaa usqufan usquf buu ahaa baadari buu ahaa cala nasaara shaam kiristaanka shaam buu baadari u ahaa usquf iyo suquf iyo suqaf iyo usqufan oo fada la shadayo iyo suqufan ilaa toddoba sideed luqa ku sugan laakiin waxaa ugu caansan hamze in la oo fa'da la khafiifiyo ama la shado usqufan ama usqufan usquf iyo usquf oo la khafiifinayo labadaasaa ugu caansan hadda nuskadayda hamzada waa la xadfay waa luqa suqufan ama suqufan laakiin waxa fiican hamze in lagu daro waa luqada ashharkaasina u yahay tilmaamayaan yuxadiu mid sheega ana heraqla ninka heraqle la yidhaahdo xiina qadima iliya marka uu yimi baytulmaqdis uu yimi asbaxa waa waa bariistay yowman maalin nafsi iyadoo naftiisu ay xun tahay xaaladiisu aanay wanaagsanayn misaajkiisu waxa wey badelan yahay faqaala waa yidhi bacdu baaariqatihi yani mid ka albaaariqa wa acyaan dowla odayaasha dowladda ama madaxda dowladda mid ka mida ah wuxuu ku yidhi qad istankarnaa hayatak saaka qaabkaaga waanu diidnay yani xaaladaadu caadi maaha qaala bnu naauur waxa uu yidhi wa kaana wa ahaa hiraqlu xazaa'an faaliyuu ahaa yanduru fi nujuumi xidigaha eega faqaala waa yidhi lahum yaga waxa uu ku yidhi xiina sa'aluuhu markay weydiiyeen xaalkiisa ay arkeen inuu badalan yahay inii anigu raaytu leylaa xalay waxaan arkay xiina nadartu fi nujuum markaan xidigaha eegay malika alkhitaan dadka gudan waxa weeye boqorkooda ay maliku asxaabi alkhitaan dadka isguda ama boqorkii gudniinka qad dahara isagoo soo baxay ayaa ii muuqday faman yakhtatinu yaa isguda min hadihi lumma ummadan waa dadkii xilligaa joogay yaa isguda isma gudaan ila alyahuudu yahuud mooyaane cid kale ma ogin falaa yuhimanaka sha'nuhum xaalkoodu yaanu hami ku gelin walwal yaanu ku gelin waktub waxaad u qortaa ilaa madaa'ini mulkika boqortooyadaada magaalooyinkeeda fayaqtuluu dabadeed ha man fiihim min alyahuud cidda ku dhex suganee yahuuda ha laayaan yacni yahuuddu aad bay u koobnaayeen awooddana kiristaan baa lahaa dowlada ruum dowladihii ugu waaweynaabay ahayd waxoogaaga yahuuddaana waa xasuuqaynaa yahuud cidaan ahayn oo iskudana ma hayno marka hawshaasi waa soo dhammaanaysayahubiin fabaynamaa hum iyagoo ku sugan xilli ay ku sugan yihiin fabaynamaa xilli hum yagu calaa amrihim xaalkooda ay ku sugan yihiin utiya hiraqlu hiraqla waxaa loo keenay birajulin nin arsala bihi uu soo diray maliku hasaan hasaan boqorkeedii oo hoos tagayey malik ruum hoos tagayey yuhbiru isagoo sheegaya can khabari rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alle warkiisa isagoo ka sheekaynaya falama istahbarahu heraqlu heraqla markii uu waraystay ninkii qaala waxau hi idhabuu taga fanduruu eega amukhtatinun huwa am laa ma mid gudanba mise ma gudna ninkan hala baaro fanadaruu ilayh faxadauuhu waxay u sheegeen anahu mukhtajin nin gudan inuu yahay wasalahu waa weydiiyey can ilcarabi carabta ayuu weydiiyey xaalkooda faqaala waxaui hum yakhtajinuun iyagu way isgudaan osaan u gudanahay ayay iyaguna u gudan yihiin faqaala hiraqlu waxaui hada kaasi mulku hadihi lumma ummadda xilliga nool boqortooyadeedii oo qad dahara soo baxay uma kataba waa u qoray hiraqlu ilaa saaxibin lahu nin saaxiibkiiya oo sidiisa faaliya u ahaa oo birumiyata meesha rooma la yidhaahdo oo caasimada hadda talyaaniga waxa weeye ku sugan wa kaana wa aha nadiirahu fi lcilmi mid ula dhigma ayuu ahaa oo waxa weeye kula siman isaguna faaliyuu ahaa wa saara waa socday heraqlu ilaa ximsa meesha ximsa la yidhaahda ayuu socday waa magaalo ka ah magaalooyinka suuriya xilligaana dimashqa waa ka weynayd falam yarim kuma nagaan meesha ximsi la yidhaahdo xata ataahu ilaa uu ka soo gaadhay kitaabun kitaab min saaxibihi ninkay saaxiibka ahaayeen ka socda yuwaafiqu isagoo waafaqaya ra'ya hiraqla taladiisa iyo ra'yigiisa cala khuruuji nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga bixitaankiisana uu ku taliya ama uu sheegay iyo inuu yahay nabigii la sugayay faadina heraqlu wuxuu u fasaxay oo uu soo daayey licudamaai rum rum madaxdeedii ayuu u fasaxay inay u soo galaan fii daskarati lahu qasar uu leeyahay oo biximsa meesha ximsa la yidhahda ku yaalla qasarkii uu ku lahaa gurigii weynaaye uu ku lahaa isugu yeedhay oo idhi soo geliyo uma amara waa amray biabwaabiha albaabadeeda faulliqat waa la wada xidxiday uma alaca uu soo aalacday oo bimacnaa xagga sare ayuu ka soo istaagay faqaala waxaa weli waayo wuxuu doonayaa hadalka uu soo wadu ka baqaya hadduu dhex istaaga inay ku qamaamaan ayuu ka baqayaa dabeedna meelaanay gaadhayn buu soo istaagay dabaqa labaadoo kale ayuu waxa weeye soo istaagay si uu halkaa digtooni buu ka qaatay faqaala waxa ui ya macshar aruum kulanka ruumay hal lakum ma doonaysaan fi lfalaaxi waxa weeye e, liibaan iyo warushdi hanuun waxa weeye wa an yahbuta mulkukum iyo boqortooyadiinnu inay sugnaato fatubaayicu aad la baayactaan hada nabiya nabigan isaga ah faxaasuu way dideen xaysata xumuri dameerfarowgu sida uu u dido ayay waxaweye u dideen ila alabwaabi xagga albaabada ayay u dideen dameerfarowgu sidiisaba waa didaa oo ximaaru waxshin baa la yidhaahdaa waxa weeye waxaa ku sugan tashbiih baliiqa baa ku sugan isagoo didaya haddii la tuso haddana wuxuu ka sii dido waxa weeye aad buu usii didaya ila alabwaabi xaggii albaabada ayay u dideen fa wajaduuha waxay qad qulliqat in albaabadii la xidhay waay albaabada hadday ka bixi lahaayeen hiraqla waa u dhammaan lahayd waa madaxdiiba ku dhan acyaantii iyo ahlulxalli walcaqdi min ahli ruum ayaa meesha ku dhammaan falama ra'aa markuu arkay hiraqlu nafratahum dididooda iyo qaabka u dideen uu arkay wa aysaw ka quustay min aliimaani iimaan inay la yimaadaan oo nebi maxamed calayhi salaau wasalaam ay rumeeyaan uu ka quustay qaala waxau ihi rudduuhum calaya ha la isu soo celiyo meeshii kamay bixin laakiin dib ha la soo celiyo oo waxa weeye waxa loo sheego wa qaala waxaa uu qultu maqaalatii waxaan idhi hadalkaan idhi aanifan hadda aan idhi akhtabiruu biha sha'nakum akhtabiruu biha waxaan ku imtixaanayay shiddatakum adkaantiinna calaa diinikum diintiinna aad ku adagtihiin baan idinku imtixaanayay nabiga may ahayn faqad ra'aytu waan arkay alfaada qaarna waxa ku yimi faqad ra'aytu maa yasurunii waxaan arkay waxay farax geliya oo waan ku farxay xaqiiqatanna kuma faraxsanayn oo wuxuu jeclaa diinta nabi maxamed inay la qaataan waxaan arkay waxay farax geliya fasajaduu lahu waa u wa raduu canhu raallina waa ka noqdeen fakaana dalika kaasi aakhiru shani hiraqla hiraqle xaalkiisii ugu dambeeyey halkaasay ahayd rawaahu waxaa soo wariyey oo kale saalix ibnu kaysaan wa yunus ibnu yaziid alayli wa macmar ibni rashid asancaani can izuhri ibni shihaab bay ka wariyeen intuba waa ardaydii waaweynaa wey eh, xadiikan waa xadii aadu dheer qisadana waa maqlayn eh, fawaaidun baynu ka faaiidaysanayna waxba dib ugu noqon mayno eh, qaybtan ugu dambaysa xadiika oo ninka heraqle la yidhaahda uu faaliyey ninka saaxiibkiina uu ku waafaqay waxaa laga yaabaa in ishkaal la keenoo la yidhaahdo waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan dadka faaliya warkoodii in la boonbooniyo wax lagu dhisay sidaasaa laga yaabaa in laga qaato qisadan imaam albukhaarina laga fahmayo annahu yucadimu amra almunajimiin dadka faaliya ama xidigaysta xaalkooda in weynaysiinayo jawaabtu waxay tahay imaam lbukhaari macno kalu ka eegaya qisadana wuxuu usoo naqlinaya inuu caddeeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiis iyo waxyiga ku soo degay inuu dhab yahay cid waliba inay sheegtay jaءa calى kuli ariiq wbikuli lisaan wmin mukhtalaf اljnaas wamukhtalaf اladyaan waxa haddii cid waliba sheegto xataa kuwii waalla warka haddii ay sheegaan mid miyar aba iyo mid waalan rag iyo dumar dadka noocyadiisoo kala duwane haddii ay sheegaan waxaa laga qaadanaya warkaasi inuu sugan yahay marka macnaha noocaasa unbaa looga jeedaa ee wax kale kuma guda sugnaa fawaaidda waxaa ka mida ah. laga faa'iidaysanayo gaalada xidhiidh in lala sameeyo oo lala xidhiidho qoraalna loo sameeyo inay waxaweeye bannaan tahay fawaaidda waxaa ka ah, kutubta gaalada loo dirayo in bisinka lagu bilaabaa inay bannaan tahay aayado in loo daliishadaa inay bannaan tahay waxaa inoo soo socda naha an yusaafara bilqur'aani ila ardi alcaduw fa inii laa aamanu an yanaaluhu alcaduw sida riwaayada muslim ay ziyaadinayso kitubta in la geeyo dhulka gaalada ah nabigu waa diida calayhi salaatu wasalaam oo loola safro si aanay u ihaanaysan laakiin aayad iyo bisniya wixii la mida loo qorayo in loo raaciya wax dhiba inaanay lahayn faaiidadana waa ka faaiidaysanayna culimmada qaar waxay kaloo ka faa'iidaysteen haddii waxa weeye ninkii gaalka ahaa loo ogolaaday qur inuu akhriyo aayaadka bism illaah iyo qul yaa ahla alkitaabi tacaalow gabadhii waa min baabi wla qiraa'ada in loo ogolya faa'idadana culimmada qaar baa ka qaatay fawaa'idda waxaa ka mid a ah, khabarulwaaxidka warkiisa in la aqbalay nabigu calayhi salaau wasalaam waaxid buu diray waaxidkana warkiisa waa la qaatay wuxuuna matalaya nabiga calayhi salaau wasalaam buu matalayay xadiiulaaxaadka oo dadka qaar ay bushiyaan oo yidhaahdaan caqiide lagama qaato iyadana waxay ku tahay naqdi bay ku tahay adilada ugu weyn ee muxadiiintu ay u daliishadaan khabarulaaxaadka xadiidka qofka keliya uu soo warinayo waxaa ka mida kutubuhu ila lmuluuk ninnin baa la diraya nabigu diraya calayhi salaau wasalaam taasaa u daliila saa waa maxay kitaabkan uu sidaa waa kitaab nabiga ka soo baxay calayhi salaau wasalaam nabigu wuxuu sheegayaana waa xadii wey waa sunnadii nabiga nabiguna waa ogyahay ninkaa warkiisa in la qaadanayo oo waxa weeye haddii la qaato lagu camal falayo nabigu waa ogyahay calayhi salaau wasalaam wuxuuna u daray warkiisa in la qaato oo wuxuu nabiga ka sheegaya la aqbalo waa daliil laakiin loo helaya tusaalayaal badan loo helayo tusaalayaal badan waxa weeye loo helayo fawaaidda waxaa ka mida ah, warqadda qofku soo qoro ee lagu kalsoon yahay in waxa weeye haddii aad ku kalsoonaata inuu yahay khadkii hebel in lagu camalfalayo waxaa ka mida ah oo culimmada xadiidku sheegeen kitaabat lmuxadiiin ninka muxadidka ah inaad axaadiis ka codsato oo axaadiistii uu kuu soo qoro haddaad ku kalsoonaato khadkiisa xadiikii waad ka warinaysa wayaktafi lmaktuubu an yacrifa khad kaatibihi washaahidan bacdun sharad waxaa kugu filan khadkiisa inaad taqaano oo aad leedahay waa khadkii hebel culimmada qaarna waxay leeyihiin markhaatina waa loo baahan yahay nin yidhaahda anaa og hebel markuu axaadiistan kuu soo qorayay laakiin waa qowl aciif waxaa ku filan in la ogaado oo keliya khadkii hebel inuu yahay axkaam badan iyo fawaaid badan baa ku sugan waxaa ka mida ah mukaatabaat lqaadi alqudaa qudaaddu waxay isu qorayaan rasaaisha ay isu gudbinayaan ayaa ka ah. iyo wixii la mida ah. badan baa kitaabada ku dhismaysa xadiikani kuwa loo daliishanaya ayuu ka mid yahay waxaa ninka heraqle la yidhaahdo kaana akiya wlam yakun akiyan aaxibu aka walam yakun saaxiba zaka yani wuxuu ahaa nin maskaxleh nin maskaxle buu ah oo caqli badan laakiin ma ahayn nin qalbigiisu uu nadiif yahay ma ahayn niyad xumaa ku sugnayd oo waxa weeye niyadiisu may beentu foolxumada ay leedahay qisadii abu sufyaan fawaaidda waxaa ka dadka muminiinta in la imtixaanayo imtixaanku inuu ku badan yihi fawaaidda waxaa ka madaxtinimadu iyo kursi jacaylku halista uu diinta ku leeyahay iyo sida uu diintaada u dhaawacayo nabiguna waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam adilo badan buu ku sheegay waxaa ka mida xadiikii kacb ibni ee sunanta ku yimi ee nabigu hi calayhi salaatu maadi baani jaa'icaan ursila fi hanam biafsada laha min xirsi اlmari cala almaali wاsharafi lidiini labada ugu daran ee diinta fasahaadinaya waa magac jacayl iyo xoolo jacayl wey qofku markuu doono xil uu doonayo ama uu doonayo mansib inuu gaadho ama mansib kaba la gaadhsiiyo waa laga yaabaa diin badanoo uu haysta inuu ka tago inuu ka tago ayaa dadka qaarna iyagoo kuba sii socdaba ya markay tolku yidhaahdaan hebelow diyaargarow xildhibaan baanu kuu wadnaa iyadoo aanay waxbaba ka dhowayn baa laga yaabaa inuu waxyaabo badan u khafiifiyo oo diinta ka laga yaaba inuu ka tago maalintaasaa laga yaaba inuu khamiis ugu dambeeyo garhku ugu dambeeyo surwaalkii la gaabinaya ugu dambayso salaadii jamacii uu ku tukanaya ka gaabiyo xalqadaha cilmiga hadduu fadhiisanaya ugu dambayso iyadoo aan xilkaba loo magacaabin ama aan loo dhiibin eh, waa tanaaqudka mujtamaca haysta wey halkaa kitaabkaasaa inoogu dhammaaday kitaabu liimaan wuxuu kitaab u yahay iimaanka baabun qowl nabiyi sal allahu alayhi wasalam wuxuu baabu yahay qowlkii nabiga buniya alislaamu calaa hamsin islaamka shan baa lagu dhisay wa huwa iimaanku waxba maan qeexin waxaan u tala saartay imaamu lbukhaari baa qeexaye wa huwa iimaanku qowlun hadal weeye wa ficlun ficil la sameeyo wey yaziidu waa ziyaada wayanqusu waa nuqsaama adiladiisana isagaa sheegaya iimaanka marka la tacriifinayo waa qowlun wa camal ahlu sunnuhu sidaa waa ku qeexeen qaarna waxay ku idaafeeyaan qowlun wa camal wa niya qaar waxay idhaahdaan qowlun wa camalun wa niyatun waitibaacu sunna laakiin qowlun wa camal bay isugu soo biyashubanayaan niyada iyo itibaacu sunnaha min baabi alihtimaam baa loo sheegay camalkay soo gudagelaya aliimaanu qowlun wa camal waa lagu qeexaa waxaa kaloo lagu qeexaa ictiqaadun biاljinaan wa qowlun biاllisaan wa camalun biاlarkaan yaziidu biطaacati الraxmaan wa yanqusu biطaacati الshayطaan intaa dambe waa iska tatilma wey yaziidu wa yanqus labaduna way isu tegayaan iimaanku wuxuu ka kooban yahay waa wax lagu hadlo iyo wax qalbiga lagu gunto oo laga rumeeyo iyo wax ficilada laga sameeya intuba waa iimaan haddii lagu soo koobo qowlun wa camal waana sida in badanoo salafkii ka midii ay ku macneeyeen imaamu shaafici iyo abu thawr iyo awsaaci iyo a'imo badanoo salafkii ka midina ay ijmaac ku soo naqliyeen in laysku waafaqsan yahay imaamku qowl iyo camal inuu yahay imaam albukhaari laftiisu uu leeyahay katabtu can alfi shaykhin kulluhum yaquul alimaanu qawl wacamal yaziid wayanqus wuxuu kun shiikh wax ka badan ayaan ka qaatay oo axaadiista ka qoray waxayna dhammaantood lahaayeen iimaanku waa qowl iyo camal wada socda qawlun waxaa looga jeedaa qowl qalbi oo ah ictiqaadkii qalbiga la gelinayay waa qowl qalbi iyo qowl lisaan in carabka laga yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuul llah waa qowl lisaan qowlka labadaasaa soo gelaya camalna waxaa soo gelaya camal lqalbi qalbiga wixii degaya acmaala min alyaqiin wاlkhlaas wاltawakul wاlinqiyaad wagayri dalika min acmaali اlquluub ayaa soo gudagelaya acmaashii qalbiga waxaa soo gudagelaya camal lisaan tilaawa qur'aan atabiix cilmiga la sheegayo waa amal lisaan waxaa soo gudagelaya amal jawaarix xubnaha camalkii laga samaynay marka haddii saddex laga dhiga haddii laba laga dhigaba diintoo dhan baa iimaan soo gudagelaya diintoo dhan ayaa waxay noqonaysaa iimaan bay noqonaysa waana sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan iimaanku inuu yahay qowlun wa camal labadaasoo la ysu geeye yahay murjiada waxay leeyihin iimaanku waa qowl keliya waa wax lagu dhawaaqayo qaar waxay idhaahdeen waa ictiqaad keliya walow laftoodu ay kusii kala duwan yihiin qaar waxay idhaahdeen waa iimaan iimaanku waa qowl iyo ictiqaad laakiin camalku iimaan ma aha waa murjiat lfuqahaa ama nimanka xanafiyada loo yaqaano laakiin aqwaashaasoo dhan ahlu sunnaha waa khilaafsan tahay ahlu sunnuhu sida ay qabaan iimaanku waa qowl iyo camal camalkuna iimaanka ayuu ka mid yahay qaal allahu tacaala liyasdaaduu ziyaadaة اliimaani wanuqsaanu adiladeedii buu tilmaamaya liyasdaaduu si ay u ziyaadsadaan iimaanan iimaan maca iimaanihim iimaankoodii asalka ahana ay ugu ziyaadsadaan iyadoo lala qabo wazidnaahum huda hanuun baanu u ziyaadinay hanuunkaasina waa iimaanka wey wayaziid اllahu ilaahay waa u ziyaadinaya aladiina kuwii ihtadow hanuunay huda hanun baa loo iyaadinaya hanuunka loo siyaadinayaana waa acmaashii sharciga ahayd wey haddana waataynu soo tilmaannay iimaan inay tahay wladiina kuwii ihtadow hanuunay zaadahum alla waa u hudan hanuun buu u ziyaadiyey iimaan iyo camal loo ziyaadiyey wa aataahum waa taqwaahum alla ka cabsina ilaahay waxa weeye waa siiyey wayasdaad aladiina aamanuu si ay u ziyaadsadaan kuwii iimaanka laga helay iimaanan iimaan ay u ziyaadsadaan wa qowluh ayukum waidaa unzilat suura suurad haddii ay soo degto fa man yaquul qaar baa odhanaya ayukum kiine zaadathu haadihi iimaana iimaan ay u ziyaadisay fa ama aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay fazaadathum iimaanan iimaan bay u ziyaadisay wa qowluhu jalla fakhshawhum way ka baqeen fazaadahum ilaahay waa u ziyaadiyey iimaanan iimaan buu u ziyaadiyey waqawluhu tacaala wmaa zaadahum uma ziyaadin ilaa iimaanan iimaan iyo watasliiman nabadgelin iyo hogaansan ayuu hogaansamayaan sharciga wlxubu adiladaasoo dhan ama aayaadkaasoo dhani waxa ku cad iimaanku inuu ziyaado iimaanku inuu ziyaado welina waa inoo sitaxaya adilada nuqsaantana xagga dambaynu ku sheegi wlxubu jacayl filaahi ilaahay dartii laysu jeclaanayo iyo wlbuqdu nacayb filaahi ilaahay dartii laysu nacaya min aliimaani iimaanka ayay ka mid tahay qofkana waxaa loo nacaya iimaankiisu inuu nuqsaamo ayaa waxa weeye loo nacaya wakataba waa qoray cumar bnu cabdilcaiiz ilaa cadiy bni cadiy wuxuu u qoray ina liliimaani iimaanka waxa u sugnaaday faraaida waajibaad baa u sugnaaday wa sharaa'ica caqiidooyin baa u sugnaaday wa xuduudan xuduud la diiday in la gudbo oo muxaramaada ayaa u sugnaaday iyo wa sunan sunnayaal iyo manduubaat baa u sugnaaday faman istakmalaha kii dhammaystirta ee la yimaada istakmala aliimaan buu ka mishay waman lam yastakmilha kii aan dhammaystiran lam yastakmil iliimaan iimaanka waxa weeye ma dhammaystiran wuxuuhi cumar bn cabdilcaiis fain acish haddii aan noolaado fasaubayinuhaa lakum aan idiin caddaynaya xataa tacmaluu biha ilaa aad ku camalfashaan oo aad waxaweye dhaqangelisaan cumar bn cabdilcaiis wuxuu tilmaamaya wuxuu sheegay waxyaabo kala duwan in waxa weeye waajibaadkii iyo sunantii iyo caqaa'idii wuxuuna ku tilmaamay iimaan inay tahay walibana wuxuu tilmaamay qofku haddii siday tahay ula yimaado iimaankiisa inuu dhammaystirmayo uu ziyaadayo hadduu wax ka dhimana intaa ka dhiman iimaankiisu inuu nuqsaamayo marka ziyaadadii iyo nuqsaantii labadaba hadalkiisa waa laga faa'idaysanaya wa ibraahim waxa uu wuxuu idhi wa in amut haddii aan dhinto famaa ana anigu ma ihi calaa suxbatikum saaxiibtinimadiinna bixariisin mid ku dadaalaya ma ihi haddaan ku dhinto qaala ibrahim ibrahim waxa wii waa nabi ibrahim calayhi salaam walaakin hase yeeshee liyamaina qalbii si qalbigaygu u xasilo ayaan u codsanaya arinii kayfa tuxyi lmowta sideebaad ilaahayo waxu noolaysaa dabadeedna alla subxaanahu watacaala markuu weydiiyey wuxuu ku jawaabay liyamaina qalbii waan aaminsanaha laakiin waxaan doonayaa iimaanku inuu ii ziyaado ayaan doonaya slku waxay ku macneeyeen mujaahid wuxuu ku macneeyey liyasdaada iimaani si uu iimaankaygu u ziyaado saciid bnu jubayrna wuxuu ku macneeyey liyasdaada yaqiini yaqiintaydu si ay u ziyaado waana iimaankiibay ka mid tahay yaqiintu wa qaala muaad mucaad bnu jabal waxaa wiri ijlis bina ina fadhiisiya nu'min saaca saacad aynu iimaan ziyaadsanay waayo waxaynu ognahay mucaad ibnu jabal iyo saxaabadii la midka ahaa inay muminiin ahaayeen idan iimaanka ay la imanayaan waa ziyaadatu iimaan ee aslu iimaan ma aha asalkii iimaanka waa haystaan laakiin waa iyaadsanayeen ninkii kale waa kii lahaa cubayd waxa weeye ida afalna ida sabaxna waxamidna wadakarna allaha caza wajal faalika ziyaadaة iimaanina wإida afalna وadayacna faalika nuqsaanu diinina ilaahay haddaanu xusno oo aanu tasbiixsanno oo majaalista wanaagsan ee cilmiga aanu fadhiisanno waa iimaankiioo noo ziyaaday haddii aanu mooganaan iyo qaflo aynugu dhacdana xuska allana aanu ilowno iimaanka iyagii baa nuqsaamaya qof waliba waa dareemaya fadhigan hadda aynu fadhinno inagoo salaada subax oo sunadii nabiga calayhi salaau wasalaam akhriyayna qof waliba waa dareemaya sida iimaankiisu uu kobcayo waa laga yaabaa fadhigan markaad ka kacdo fadhi ka duwan aad fadhiisato inuu qofku tabo wanaagii iyo jawigii wanaagsanaa ee waxawey uu ka soo baxay waa taa uu sheegaya mucaad bnu jabal si ilaahay loo xuso ama cilmi loo kala faa'iidaysto majaalista cilmigu wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaau wasalaam inay tahay majaalista xuska inay tahay ilahay lagu xusayo bal majaalisteeda ugu waaweyn inay tahay waqaala bnu mascuud cabdulahi bnu mascuud waxaa wuri alyaqiinu yaqiintu aliimaanu kulluhu waa iimaanka dhammaantii weeye yaqiinta qalbiga degaysa waa iimaankao dhan waxay la mid tahay alxaju carafa yani xajka arkaantiisa waxa ugu muhiimsan carafa ugu muhiimsan iimaanka waxyaabaha soo gudagelayana waxaa ugu weyn yaqiin baa ugu weyn nabiguna waa sheegay alayhi salaau wasalaam maa uciya axadu caطaءan bacda alyaqiin khayra min alcaafiya qof wax la siiyo waxa ugu weyn yaqiin baa ugu weyn waxa soo labeeya caafiyo alla subxaanahu wa tacaala inuu siiyo caafimaad diin iyo adduunyaba wa qaala bnu cumar waxa uhi cbdullahi bni cumar laa yabluqu alcabdu addoonku gaari maayo xaqiiqata taqwa alla ka cabsiga xaqiiqadiis xataa yadaca ilaa uu ka tago maa xaaka fi sadri waxa laabtiisa kusoo noqnoqonaysa xaqiiqatu taqwana waa kamaalu liimaan wa ziyaadatu iimaan wey wa qaala mujaahid waxa uu sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa wuxuu ku macneeya awsaynaaka waanu kuu dardaaranaya muxamed muxamadow wa iyaahu yo isagaba diinan waaxidan diin keliya ayaanu idinku dardaaranay diinna waxaa looga jeedaa iimaan iimaankii baa looga jeedaa addiin wliimaan wlslaam mid walba keligii haddii la sheego ka kalena waa soo gelaya wa qaala bnu cabaas waxa uhi sharcatan likullin jacalna nebi kasta waxaanu u yeelnay sharcatan sharci baanu u yeelnay iyo wa minhaajan wado waxa weeye uu ku socdo wuxuu ku macneeyey ibnu cabaas sabiilan wa sunnatan wa nashrun walafun mushawash lafun wa nashrun mushawash balaaqadaa lagu sheegaa yacnii laba kelmadood iyo saddex kelmadood baad hal mar isku sheegaysa waa lafi waa duuduub macnahoodina xagga dambaad hal mar ku wada sheegaysaa dabeedna adaa u kala celinaya kelmaduhu siday u kala dambeeyeen haddii loogu kala celiyo waa lafun wa nashrun muratabun baa la waxaa la yidhaahdaa mushawash ama hayru muratab la yidhahda yani sharcatan waa sunnatan sunnadii la jideeyey wey minhaajanna waa sabiilan waa waddadii lagu soconayey waxaana looga jeedaa sharcigii la dajiyey iyo qaabkii loogu soconayay nebi waliba waa manhaj iyo sharci loo dajiyey iyo qaabkii loogu soconayay labadaba halkan nusakda qaar waxaa lagu sheegay aayad baa lagu sheegay iyo baab baa lagu sheegay laakiin baabkaas nusakda badan laguma sheegin baabun ducaaukum iimaanukum wuxuu baab u yahay ducadiinna waa iimaankiinna laakiin sida nusakda muctamadka ah ama riwaayaadku u badan yihiin waa in la xadfa weeye waayo baabkii aynu haynay muxuu ah qowlu nabiyi sal allahu alayhi wasalam buniya alislaamu alaa amsin baynu weli joognaa idan baab kale in la sheega sax maaha bunya islaam waa xadiika soo socda wey marka baabkaasi ma sugnaa laakiin nusakda qaar waxaa ku yimi kelmadda baab inta la xadfo in la keenay qowl qul maa yacbau bikum rabbii lowlaa ducaaukum qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedow maa yacbau bikum ilaahay idin aabba yeeli maayo oo danayn maayo alla idin danayn maayo lowlaa ducaaukum haddii ducadin aan la heli lahayn ducadaasoo lagu macneeyey yeedhmada ilaahay uu diinta idinku yeedhayo ama baryada idinku ilaahay aad baryaysaan ama alle aad u cibaadaysanaysaan hadii aan la helin ibnu cabaas wuxuu ku macneeyey lowlaa ducaaukum lowlaa iimaanukum hadii iimaankiinna aanu jiri lahayn ilaahay waxba idinkama soo qaadeen wuxuba waa isu tegayaan ducaaukum cibaadatukum cibaadaduna wa iman marka ducaaukm iimaanukum nusakda qaar waxaa ku timi imaam albukhaari inuu ka dabageeyey hadal uu leeyahay waliimaanu fi lua iimaanku xagga luqada adducaau waa ducada weeye laakiin taasina nusakda badankeeda kuma sugna oo lagu dabaqabanaya xadiika xadaana wuxuu ihi imaam albukhaari cubaydulaahi bni muusa ayaa noo qaala wuxuu hi ahbaranaa xandalatu bnu abi sufyaan alqurashi almaki ninka horena cubayd bnu muusa waa cabsi kuufiya weeye can cikrimata bni khaalid almahzuumi ayuu ka warinaya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala waxa wuri qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam buniya alislaamu islaamka waa lagu dhisay calaa hamsin shan baa islaamka lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah in laga marhaati noqdo ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah alla mooyaane wa ana muxamadan muxamedna rasuulullah inuu yahay wa iqaami asala salaada in la oogo wa iitaai zaka zakada in la bixiyo walxaji xajka in lala yimaado wa sawmi ramadaan bisha ramadaanna in la soomo shiikhu ama imaam albukhaari baabkii uu baabaystay wuxuu ahaa bunya alislaamu cala hamsiin horena waxaynu usoo sheegnay baabka tarjamadiisa ama baabka waxa uu ku magacaabayo xiliyada qaar xadiidkoo sidiisa ah qayb ka mida ah, ayuu waxaweeye baabka dhigtaa baabu bunya alislaamu cala khams islaamna waxaa hadda looga jeedaa bimacna aliimaan iimaan baa looga jeedaa waayo haddii iimaan la sheego keliya islaamkiibaa soo gudagelaya islaam keligii haddii la sheegana iimaankiibaa soo gudagelaya xadiidkan waxaa lagu sheegay islaamkii waxyaabaha islaamka uu ku dhisan yahayna waxaa ka mida ah an laa ilaaha ila allah oo iimaanka ka mida ah. eh, xadiikuna waa xadii macruufa oo waxa weeye xadiikii saddexaad ee arbaciinka weeye eh, macnihiisuna waa cadiya wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaau wasalaam diinta islaamku shanta rukni inay ku dhisan tahay shanta ruknina ma sinna ee eh, shahaadataynku waa rukniga asaasiga ah isaga haddii la waayo islaamnimo waa la waayayaa afarta rukniye kale culimmadu way isku hayaan aqwaal badan bay kaleeyihiin imaamu axmed aqwaashaasoo dhan waa laga soo naqliyey afarta rukniba haddii mid ka laga tago waa lagu gaaloobaya oo rukni islaamkii ka maqan islaamnima ma jirto oo rukninimada macnaheeda la tixgelinayo haddii xajka laga tagoo la xajin waayo waa la gaaloobaya rukni walba waa lagu gaaloobaya qowlkaa waa laga soo naqliyey wlka labaad mabaanida saddexda ah waa salaada iyo zakada iyo soomka qowlka saddexaad waa salaada iyo zakada labadaasoo keliya lagu gaaloobaya qowlka afraad waxa weeye salaadoo keliya waana qowlka imaamu axmed agtiisa muctamadka ah, madhabtiisuna ay qaateen qowlka shanaad afarta midna xataa salaada inaan lagu gaaloobin mabaanida afarta ah marka uu leeyahay nabigu buniya alislaamu calaa hamsin waxaa laga fahmayaa islaamkuna inuu shay yahay waxa lagu dhisayna inuu shay kale yahay guriga waxaa lagu dhisay afar rukni baa lagu dhisay guriguna waa shay arkaantuna waa shay culimmada qaar baa ishkaalkaa keenay oo yidhi almabniyu hayru lmabniyi calayh ka la dhisay iyo ka lagu dhisayaa labaduba waa laba kala duwan sideebay u noqonaysaa shahaadateynkii inuu islaamka dibadda ka joogo taa jawaabteeda laba jawaabood baynu kaga jawaabaynaa inuu darsiga maanta kusoo gabagabaynayna mid waxaa la yidhi buniya alislaamu calaa khamsin macnuu wuxuu u dhacayaa buniya alislaamu min khamsin islaamka shan xaggiisaa lagu dhisay oo shantuba waa islaamnimadii wey buniya alislaamu min khamsin islaamka marka la dhisayo shan shay xaggeedaa lagu dhisay an shay oo isu tagay baa lagu dhisay sidaa waa lagu macneeyey oo calaada bimacnaa min laga dhigo macnaha labaad waxa uu yahay qaacidada culimmadu ay tilmaamaan oo ay yidhaahdaan almajmuucu min xayu alinfiraadu hayrun wa min xayu almajmuuc caynun shayga marka laga eego kelikeli magacmagac loo eego waa kala duwan yihi alslaam ruknu ashahaadatayn ruknun wsalaatu ruknun wsawmu ruknun wlxaju ruknun markaynu kelikeli u eegna magacyadooda waa waxyaabo kala duwan wey laakiin min xayu lmajmuuc cayn waaxida wey marka laga eego duuduubkooda waa hal mid weeye teendhada la dhisayo udubdhaxaad bay leedahay sooma udubdhaxaad bay leedahay waxay kaloo leedahay afar rukni bay leedahay afar rukni bay leedahay waxaa la odhanayaa teendhadu afar rukni bay ku dhisan tahay iyo udub dhaxaad laakiin haddii intaba la qaado teendha noqon mayso marka marka midmid loo eegana waxaa laleeyahay kaasi waa rukun marka guud ahaan loo eegana wuxuuba waa teendhadii wey marka xaqiiqada teendhadu waa intaasoo isu tegay wey islaamka xaqiiqadiisuna waa shantaasoo isu tegay hada wallah aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbi